bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى alihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qala alimaamu الnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu ducaaءi اlmadcuwi wاldayfi liahli الطacaami ida faraga min aklih baabu bayaani ducaaءi اlmadcuwi kan loo duceeyey ducadiisa cadaynteediibuu u baab yahay wadayfi iyo martida liahli tacaami ay u duceeyaan ayb baabu ducaai lmadcuwi kan loo yeeray iyo wadayfi martidii liahli tacaami ay u duceeyaan idaa faraqa min min aklihi cunistiisu markay dhammeeyaan taa cadaynteediibuu u baab yahay aadaabu acaam kitaabu ladkaar lilimaami nawowi ayaan ku jirnay qaala alimaamu الnawowiyu raximah اllahu tacaala rawaynaa fi saxiixi muslim waxaanu ku warinay can cabdillaahi bni busrin bidami اlbaa'i wa iskaani siini اlmuhmalati siintii la dhibic tiray oo la reebo asaxaabiyi ahaa qaala waxa uu yihi nasla rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama nebigu wuxuu soo ku degay calaa abi aabahay faqarabnaa ilayhi طacaaman cunto ayaanu usoo dhoweynay wa wadbatan ayb sibraar yar oo ay wax ku jiraan fa akala minhaa waa ka cunay suma utiya bitamrin ayaa loo keenay fakaana wuxuu ahaa yaakuluhu inuu cunayo timirtaa wayulqi nawaa laftimireedkana uu tuuraayo beyna isbacayhi labadiisa farood dhexdooda inuu ku tuuraayo wayajmacu asabaabata walwustaa wuxuu kulminayay midda murugsatada ah iyo tan dhexe ayb qaala shucbatu huwa dannii malahaygu weeyaan wahuwa fiihi in shaa allahu tacaala ilqaau nawaa laftimireedka ridideeda waa beyna alisbacayni labada farood ayb meeshaa marka ibnu callaan wuxuu leeyahay macnaha shucbo warkiisa waxaa weeyaan alladii adunnuhu ana ilqaa'a annawaa madkuurun fi lxadiid in lagu sheegay wa ashaara ilaa taradudin fiihi wa shakin fi hadihi اطariiq lakin jaءa fi طariiqi ukraa canhu cinda muslim ayضa aljasmu bidalika min gayri shakin fiihi ilqaau nawaha ayaan shaki ku jirin huwa dannii malahaygu waxaa weeyaan wahuwa fiihi in shaa allah inuu ku jiro xadiidka yani ilqaau nawaa laftimireedka rididiisa beyna alisbacayni huma utiya bisharaabin ayaa loo keenay fasharibahu waa cabay uma naawalahu wuxuu u dhiibay alladii can yamiinihi midigtiisa kii jiray faqaala abii aabahay waxa uu yihi idcu llaaha lanaa alla noo tuug faqaala waxa uu yihi allaahuma baarik lahum ilaah u barakee fiimaa rasaqtahum wixii aada ku arsuqday faqfir lahum ilaah u dhaaf arxamhum u naxariiso meeshaas waa marka meesha maxalushaahidka ah oho marka qofkii la marti qaaday ama la marti sooray ama loo yeeray inuu duceeyo ayb qultu alwaطbatu bifatxi lwaawi wa iskaani taa'i oo la reebo almuhmalati la dhibic tiray bacdahaa baa-un ayaa ah muwaxadatun la wa hiya qirbatun weeyaan sifraar latiifatun yar yakuunu fiiha labanu caano ay dhexdooda ahaanayaanoo caanaha lagu shubo ayb waraweynaa fi sunani abi daawuuda wagayrihi bilisnaadi asaxiixi can anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nebigu jaa-a ilaa sacdi bni cubaadata ayuu u yimid radia allahu canhu fajaa-a bikhubsin ayuu ula yimid muufo wa zaytin iyo saliid faakala waa cunay huma qaala nabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalam nabigu waxa uu yidhi afdara cindakum asaa'imuun waakala acaamakum alabraaru wasallat calaykum almalaa'ika dadka soomani agtiina ha ka afureen qof sooman qofkii afurayaada wax weyn buu leeyahay waakala acaamakum alabraar dadka baariyaalkaa cuntadiinu ha cuneen dacaamka marka dacaam dacaamu eh, eh, eh, ducaa waxaa la sunneeyaa in loo yeero dadka alla ka cabsado adqiyada oo bararada ah laa tusaaxib ilaa mu'minan walaa yakul dacaamaka ilaa taqiyun ayaa soo aroortay dacaamkaasi waa dacaamu ducaa amaa dacaamu lixsaan waa layska siin karaa qofkii la doono haddiiba baahi iyo ay jirto kale bidaliili qowlihi tacaala wayucimuuna adacaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman waasiiran waayo aayadda ay soo degaysana asiir oo muslima maba joogin oo muslimiintu haddana ay hayaan ma jirin asiirka gacanta muslimiinta ku jira gaalunbuu ahaa haddana markaa waxaa lagu ammaanay quudinta la quudinayo ayib wasallat calaykum ha idiin duceyso almalaaikatu malaaigtiina malaa ha idiin duceeyaan ayb sidaa ayuu marka halkaa ku tilmaamay iyadana ayb marka xadiidkii hore laftimiraadkii ayuu gacantiisii ayuu ku ridaayay macnaha labadiisa farood dhexdoodu gelgelinaya yaraanta darteed saasuu leeyahay ibnu callaan ayb weel isagama uunan ridaynin oo weelka kuma aanu ridaynin si timirta aynan ugu darmin oo uunan u qurminin ayb waxaa kaloo iyadan laftirkeeda timid inuu tuuraaye marka labada farood dhexdooda inuu ka tuuraayo ayb xadiidkan dambana abu daawuud ayaa wariyey xaafidku waxa uu yihi akhrajahu abu daawuud min ariiqi abi khaalid yaziid bn cabdiraxmaan adaalani marka waana ka aamusay sanadkiisuna daciif buu yihi xaafidka lianna fi abi khaalid maqaala maca aljahli bixaali shaykhihi ayb isagoo marka taana ay jirto ibnu xibbaan xadiidka saxiixiisa kusoo saaray min ariiqi zayd bni abi unaysata can shuraxbiil bni sacdin yacni alansaariy can jaabir ayb markuu soo saaray xaafidka kabacdi waxa uu yidhi xadiidka jaabir hada xadiidun xasanu akhrajahu lbukhaariy fi ladabi lmufrad wa abu daawuud ayuu yidhi ayb laakiin kaale xadiidka waxa uu leeyahay man acdaa acdaaan ama man ucdiya acdaa'an falyajzi bihi waman lam yajid falyuhni faina man dakarahu faqad shakarahu waman katamahu faqad kafarahu ayb ka ayuu tilmaamay oo sheegay ayb waraweynaa fi sunan ibni maajah ayb can cabdillahi bni zubayr radia allahu canhuma qaal afdara rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu ka afuray cinda sacd bni mucaad faqaala waxa uu yihi afdara cindakum asaa'imuun alxadiid qultu fahumaa qadiyataani weeyaan jarataan lisacdi bni cubaadata wa sacdi bni mucaad u dhaceen weyaan ayuu yidhi ayb ayb wrawaynaa fi sunani abi dawuud can rajuli can jaabirin radya allahu canhu qaal ayb cafwan meesha xadiidkan hore afdar cindakum asaa'imuun wuxuu yidhi ibnu callaan taqadama takhriijuhu wamaa fii qowli shaykhi raximahu llahu bilisnaadi saxiixi fi kitaabi asiyaam fii baabi ma yaquulu idaa aftara cinda qowmin wa awradahu alxaafidu hama min ariiqin ayb ariiq ayuu ku keenay bacdihaa fiihi sacd bnu cubaada bacdihaa sacdun lam yunsab ayb qaarkeedna lam yusama ayb meelahaasaa marka uu ku tilmaamay ayb marka eh, soo maray meesha marka eh, wuxuu yihi akhrajahu cabdurazaq fi lmusanaf can macmar bni rashid can thaabit bn lbunaniy can anas wafiihi faquriba ilayhi zabiiban qaala alxaafid ibnu xajar kamaa fi lfutuuxaat wamaa adunu zayta ilaa tasxiifan an zayn can zabiibi ayb halkaasoo marka ka hadadlay axaadiidu macmar can thaabit ayuu kasii hadlay laa tusaawi shay-an yaxya bnu maciin baa yidhi ayb muslimna laba xadiidu ku leeyay ow halaaa mutaabaca ay tahay walow wasafa shaykhu lmatna bisixati lakaana wlaa liana lahu turuqan yuqawi bacduha bacdan musanifka inuu matniga hadduu sixada ku sheegi laha fiicnaan leed laakiin sanadka in sixa lagu sheega waa laga fiicanya ayb halkaasaa marka taas uu ku tilmaamay midkan dambe waa marka waraweynaa fi sunani abi daawuuda can rajuli can jaabirin radia allahu canhu qaala sanaca abulhaytham ibnu tayihaan linabiyi sala allahu alayh waali wasalam wuxuu u sameeyey طacaaman cunto fadaca nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigu u yeeray iyo wa asxaabahu asxaabtiisa falamaa faraquu markay dhammeeyeen qaala waxa uu yidhi ahiibuu akhaakum walaalkiin u abaalguda qaaluu yaa rasuula allah wamaa ithaabatuhu abaalgudkiisu maxay tahay qaala waxa uu yidhi ina arajula qofka idaa dukila beytuhu gurigiisa haddii la galo fa ukila طacaamuhu cuntadiisa la cuno wa shuriba sharaabuhu sharaabkiisa la cabo fadacaw lahu u duceeye fadacuu lahu fadalika kaa fadacaw lahu u duceeye fadalika kaagaas ithaabatuhu weeyaan abaalmarintiisa ayb taas baa marka abaalmarintiisi u ah ayb meesha marka xaafidku wuxuu leeyahy akhrajahu abu daawuud min ariiqi abi khaalid can rajulin kan waay marka sanadkuna dacfi baa ku jiro ayb xadiid kaloo la macnoa iyo waxyaabahana waa keenay ayb abu khaalidin idaalaani ayuu ka warinaya abu daawuud sheekha abi khaalidna waa ninkaa mubhamka ah baabu ducaai linsaani liman saqaahu maa-an aw labanan wanaxwahumaa baabu bayaani fadli ducaai ducadii fadlig ducaai linsaan qofka ducadiisa fadligeedii cadayntiisiiba uu baab yahay liman uu u duceeyo saqaahu maa-an biyo ka waraabiyey ow labanan ama caano iyo wanaxwahumaa wixii la mid a rawaynaa fi saxiixi muslimi can ilmiqdaadi radia allahu canhu fi xadiidihi اطawiili اlmashhuuri qaal farafaca anabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu kor u qaaday ra-sahu madaxiisa ila asamaai samada xaggeeda fa qaala waxa uu yidhi allaahuma acim man acamanii wasqi man saqaanii ilaahu quudi qofkii i quudiyey wasqi waraabi man saqaanii qofkii i waraabiyeyna waraabi marka waa in sidaa marka lagu duceeyo qof haddaad agtiisa wax ka cabto amaad wax ka cunto wa waraweynaa fi kitaabi bni sunniyi can camri bni lxamiq radia allahu canhu anahu saqaa rasuula allahi sal ly salama labanan nebiga ayuu caano ka waraabiyey faqaala waxa uu yidhi allaahuma yaa allaahu allow amtichu bishabaabihi dhallinyaronimadiisa ilaahu ugu raaxe famarat calayhi waxaa soo martay hamaanuuna sanatan siddeetan sano lam yara shacratan baydaa tin cad ounan arag yacni aan lagu arkinba asaga qultu alxamiqu bifatxi ilxaa'i ilmuhmalati wa kasri ilmiim weeyaan ayb xadiidka marka eh, ibnu sunni ayaa wariyey xaafidku markuu takhriijiyey waxau yihi hada xadiidun qariibu akhrajahu abubakr bnu abi shaybata walxasan bnu sufyaan fii musnadihi wbnu suniy waisxaaq bn cabdillahi bn abi farwat almadkuur fii sanadihi cindahum jamiican daciifun ayaa ku jira min jihati suui xifdihi wayuusuf yacni bna sulaymaan shaykhuhu dakarahu lbukhaariyu fi taarikhi bima fi hada sanadi ay can jaddatihi maymuunata can camr bni lxamiq qaala alxaafid walam yadkur fiihi quwata walaa dacfan walilxadiidi shaahidun can camri bni thaclabata aljuhani cinda طabaraani wa aakharu ayuu leeyahay cinda bni sunni can anas min wajhayni wallahu aclam ayb marka in wujuuhdaas kale ayuu kusoo ararooray sidau tilmaamay waraweynaa fiihi can camri bni akhطb bilqaa'i lmucjamati wafatxi طaa'i radia allahu canhu qaal istasqaa rasuulu llahi sal ly slam nabiga ayaa waraabin dalba in lasoo waraabiyo faataytuhu bimaa-in biyaan u keenay fii jumjumatin ku dhex jiro ayb fii jumjumatin ku dhex jiro weel alwaax ka samaysan haruub wa fiihaa shacratun tin ay dhexdeeda tahay faakhrajtuhaa waan ka saaray faqaala rasuulu llahi sal ly slam allaahuma jamilhu ilaahu qurxi qaala raawi fara-aytuhu waxaan arkay ibna thalaathin wa tisciina sagaashan iyo saddex jir isagoo ah aswada ra-si madax madow walixyati gar madow qultu aljumjumatu bijiimayni madmuumatayni la goday baynahumaa miimun ayaa saakinatun reeban wahiya qadaxun waa weel min khashabin alwaax ka samaysan wa jamcuhaa jamaajimu weyaan bihi sumiya dayru ljamaajim saasaa loogu magacaabay wahuwa aladii kaanat bihi waa meeshay ahayd waqcatu bni alashcah maca alxajaaj bilciraaq oo ciraaq ku taal isku fara liannahu kaana yucmalu fiihi waxaa lagu sameyn jiray aqdaaxun weelal min khashabin ka samaysan alwaaxyo qoryo ka samaysan qiila sumiya bihi liannahu buniya min jamaajimi alqatlaa ayaa laga dhisay likahrati man qutil dadkii lagu dilay meesha badnaanteeda darteed marka xadiidkan xaafidku wuxuu yihi xadiidun xasan akhrajahu axmed waakhrajahu bnu xibaan xadiid xasana marka kan baabu ducaa'i اlinsaani qofka uu ducayntiisiibuu u baab yahay wa taxriidihi iyo ku boorintiisa liman qof yudayifu dayfan marti marti sooro dadka in loogu yeero lagu dhiirigeliyo inay marti soor sameeyaan rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal jaa rajulu ilaa rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalama ninbaa nebiga u yimid liyudayifahu si u martisooro falam yakun ma uunan ahayn cindahu nebiga agtiisa maa yudayifuhu wax uu ku martigeliyo qaala waxa uu yidhi alaa rajulun yudayifu haadaa war nin ma jiraa martigeliya midkani raximahu llaahu alla uu naxariisto faqaama rajulun nin baa kacay min al ansaari ansaarta ka mida fandalaqa bihi waa la tegey ninkaana wuxuu ahaa abu طalxa zayd bnu sahl alansaari zawj umi sulaym radia allaahu canhu wacanha ayb marka maxalu shaahidka waxay tahay alaa rajulun yudayifu hada raximahu llah in laysku yeeray qof in la martisooro layskuna ammaano dabcan oo laysku dhiirigeliyo baabu hanaa'i calaa man akrama dayfahu baabu bayaani hanaa'i xukmi hanaa'i ammaantii xukunkeeda cadayntiisiiba u baab yahay calaa man qof korkii la ammaano akrama dayfahu martigiisa karaameeyey rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal jaa rajulu ilaa rasuuli illahi sal ly salam nin ayaa nebiga u yimid faqaala waxa uu yidhi innii majhuudun aniga nin la dhibaato geliyey baan ahay fa arsala ilaa bacdi nisaa'ihi xaasaskiisa qaarkood ayuu u cidiray faqaalat waxa ay tihi waladii bacahaka bilxaq allihii xaq kuu soo saaraan ku dhaaranayaaye maa cindii agteyda ma aha ilaa maa unbiye mooyaane wax kale uma arsala ilaa ukhraa mid kale ayuu u diray faqaalad waxa ay tiri mila daalika kaagaas oo kale xataa qulna ilaa ay yidhaahdaan kulluhunna dhammaantood mila daalika kaagaas oo kale faqaala waxauu yidhi man yudayifu haada alleylata raximahu llah yaa gelinaya midkan oo ilaahay u naxariistay faqaama rajulu nin baa istaagay min alansaari faqaala ana yaa rasuula allah fandalaqa bihi waa la tegay ilaa raxlihi gurigiisii ayuu la tegay faqaala limra'atihi aweentiisiibu wuxuu ku yidhi hal cindaki shay-un agtaada wax ma yahay qaalat laa bay tihi maya ilaa quuta sibyaani caruurtayda yaryar cuntadooda maaha qaala waxa uu yidhi facalliliihim maaweeli bishayin wax ku maaweeli fa in dakala dayfunaa martigeenna hadduu soo galo fa adfi isiraaja faynuusta baktiyo demi wa ariihi tus annaa naakulu inaan inaga wax cunayno ilaa ninka martida haddii dadkii marti soorayey aynan waxba cunaynin isaga waa xishoonayaa markaa wax ma cunaayo taasuu diidayaa marka faidaa ahwaa fa idaa ahwaa haddii uu gacanta geliyo gacantiisa uu weelka xaggiisa ay u hoobato liya-kula si uu u cuno faquumii istaag ila siraaji faynuusta xataa tudfiyihi intaad ka damiso faqacaduu way fariisteen wa akala dayfu martigii waa cunay falamaa asbaxa markuu waa beriistay qadaa calaa rasuuli illahi sal l ly salam nebiga ayuu kusoo jarmaaday faqaala waxa uu yidhi nebiga qad cajiba allaahu ilaahay uu la yaabay min saniicikumaa shaqadiinnii iyo wixii aada samayseen bidayfikumaa martigiinna aad ku samayseen alleylata fii hadihi alleylati cawadan faanzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey haadihi alaayata aayadan wayuhiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa qultu wahada maxmuulun calaa ana sibyaana caruurta lam yakunuu ma aynan ahayn muxtaajiina kuwa u baahan ila acaami cuntada xaajatan daruuriyatan xaajo daruuri oo lala dhinto ma aynan qabin uma aynan qabin lianna alcaadata maxaa yeele caadada waxay tahay ana sabiya cunuga yarkaa wain kaana shabcaanan mid dheragsanba habayska ahaadee ayb yatlubu shabcaana iyo shabcaana labadaba waa la dhihi karaa yatlubu acaama cunto ayuu dalbayaa idaa ra-aa hadduu arka man yaakuluhu qof wax cunaya wayuxmalu waxaa lagu xambaarayaa ficlu rajuli ninka ficilkiisa walmar-ati iyo haweeneyda calaa annahumaa iyagu aatharaa inay u dooreen binasiibihimaa iyaga nasiibkoodii dayfahumaa martidooda inay u dooreen wallaahu aclam baabu istixbaabi tarxiibi alinsaani bidayfihi sunanimada la sunneeyo qofka inuu soo dhoweeyo martigiisa waxamdihi iyo ammaanistiisa allaha tacaala alla uu ammaanay calaa xusuulihi helidiisa dayfan marti ou helay cindahu agtiisa wa suruurihi ku farxidiisa bidaalika uu ku farxo wa thanaa'ihi ammaantiisa caleyhi korkiisa ou ammaanay likownihi ahaanshihiisa jacalahu inuu uga yeelay ahlan lidaalika arrinka ahl oo ugaga dhigay marka martida in lagu farxo waa tan oo marti ku-farxideeda marka bukli iyo waxyaabahaas lama rabo martida marka in lagu farxo rawaynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wamuslimi min طurqi kahiirati can abi hurayrata wacan abi shurayxin اlkhusaaciyi radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alayh ali waslama qaal man kana yuminu biاllahi walyowmi اlaakhiri qofkii alla ee aakhiro rumeeyey falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo waraweynaa fii saxiixi muslimi can abi hurayrata radia allahu canhu qaal kharaja rasuulu llahi sal ly slam nebigaa baxay daata yowmin maalin ow leylatin habeen faidaa huwa waaba isaga oo biabii bakrin iyo wacumara radia allaahu canhumaa uu arkay faqaala waxa uu yidhi maa akhrajakumaa maxaa idinka soo bixiyay min buyuutikumaa guryihiina haadihi saacata saacadan qaalaa waxay yidhaahdeen aljuucu yaa rasuul allah baahi rasuulka ilaahay qaala wa ana aniguna waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeeda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye laa akhrajanii waxaa isoo bixiyey aladii akhrajakumaa kii idin soo bixiyey quumuu istaaga faqaamuu macahu way la istaageen faataa rajulan min alansaari nin ansaar ayy u yimid fa idaa laysa huwa maba ahan isaga fii beytihi gurigiisa maba jooga ninkii falamaa ra-athu lmar'atu naagtii markay aragtay qaalad waxay tiri marxaban waa ahlan meel waasacaad haleesheen iyo ahal baad haleesheene soo dhowaada fa qaala lahaa rasuulu llahi sal ll ly slam nabiga wuxuu ku yidhi ayna fulaanun hebel aawe qaala dahaba waa tegay yastacdibu lanaa min almaai isagoo biyo noo soo aroorayo biyo macaan ayuu noo raadiyey id jaa alansaariyu baaba yimid ninka ansaariga ahaa fa nadara ilaa rasuulillahi buu arkay wa saaxibayhi uma qaala waxauu yidhi alxamdu lilah allah mahadleh maxalushaahidka meesha maa axadun axad alyowma maanta akrama mid iga karaamo badan adiyaafan xagga martida minii aniga iga karaamo badan ma jiro saasuu yidhi tarjamadii xadiidku waa isleeyihiin baabu maa yaquuluhu bacda insiraafihi can iطacaami waxa uu dhahaya markuu cuntada ka gadoomo xaggeeda ka bacdi rawaynaa fii kitaabi ibni suniya can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sal ly slam adiibuu tacaamakum cuntadiina dhalaaliya bidikrillaahi caza wajal ilaahay dikrigiisa ku dhalaaliya iyo wasalaati salaad walaa tanaamuuha hurdinina caleyha ku seexanina fa taqsuu lahu quluubukum quluubtiinu markaa ay ku qallasho sidaas ayb meeshaa marka xadiidkan xaafidku waxau yihi hada xadiidun laa yahbutu wain kaana macnaahu qawiyan inkastoo macnihiisu uu qawi yahay xadiidkan ma sugnaanayo ayuu yidhi akhrajahu bnu suniyi can abi khaliifata wa fiihi baziic mashhuurun bismihi wasmu abihi xasaan ayaa layihaha huwa basriyun wayuqaalu lahu alxaqaan ibn xibaan majruuxiin wuxuu ku yidhi yaأti can ihiqaati bilmawduucaati kaanahu lmutacamidu lahaa ama marka xadiidka dacfigaas aadka u daran baa ku jiro ayb baabka iyo tarjamaduna marka waa isleeyihiin oo baabku wuxuu leeyahay qofku waxa uu dhahayo cuntada marka uu ka baxo dikri inuu galo marka cuntada inuu isaga seexdo maahana waa ku qalbi qalaylaya hadduu saa yeelo marka macnaha waa qawi buu yihi xaafidku sida futuuxaadka ku sugan laakiin xadiidku waa daciifo ma sugnaanayo ayb bilahi towfiiq sal اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcala alih saxbi slm